bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi وsaxbihi aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alusuul min cilmi اlusuul waxaan soo haynay alusuul min cilmi اlusuul annasqu ee uu lahaa sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin raximah اllah annasqu naskhigiibuu halkan uga hadlayaa naskiga marka hore luqa ahaan buu u tacriifinaya marka dambena isilaax ahaan oo waxa uu leeyahay annasku naskiga luqatan xagga luqada alizaalatu weeyaan waa zuulinta waa marka la leeyahay nasakhati shamsu dilla qoraxdii waxay baabi'isay oy zuulisay hooskii wanaqluna waa la yidhaahdaa nasakhtu min alkitaabi kitaabkan baan wax ka naskiyon ka qoray waa naqli aan ka naqliyey labadaas macnay luqada ku tahay alisaalatu waannaqlu weeyaan waisطilaaxan xagga isطilaaxana rafcu xukmi daliilin sharciyin daliil sharci ah xukunkiisa kor uqaadidiisa koryeelidiisa oo meesha dhanba laga saaro ow amase rafcu xukmi rafcu xukmi deliilin sharciyin daliil sharciga ah, xukunkiisa oo la kor yeelo ow amase lafdihi lafdigiisa in la kor yeelo daliilka lafdigiisa xukunkiisa ma aha lafdigiisa in la kor yeelo bideliilinna lagu kor yeelo daliil deliilkaasoo min alkitaabi wasunnati kitaabkii sunnada ka ahaada istilaaxiisa intuusa kuu sharxin isaga adigaba fahm wuxuu ku yidhi rafcu xukmi deliilin sharciyin deliil sharciya ah, xugun uu sheegay in meesha dhan laga saaro laga bixiyo yaa naskhi la yidhaaha deliil sharciyo aayad ama xadiid baa meeshan kuu yaallo xukunkii aayadda iyo xadiidka ayaa meeshii laga saaraybo mitl qowlihi tacaala oo kale yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa haddaad nebiga la faqaysaan ood rabtaan si gaara inaad ula sheekaysataan sadaqo soo hormariya sadaqo soo hormariya sidaasaa marka ay ahayd markii dambe waa la nasaxay a ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa sadaqaat yaa lagu nasakhay waxaa ka mid a qowluhu tacaalaa ilaahay uu yidhi wاladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaaja wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj hal sano ayaa waagi hore ciddada ay ahaa jirta naagta laga dhinto waa la nasakhay wاladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan ee yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacashraa marka rafcu xukmi daliilin sharciyin waa marka kor u qaadid waayo marka hore deliil sharciya xugunkiisa kor u qaadidiisa kor loo qaado ayb marka waxaa la qaadaaa daliil sharciga u fiirso rafcu xukmi daliilin sharciyin daliil sharci weyn waxa la qaadaya maxaa ku baxaya daliilka sharciga ma taqaana deliilka sharciga waxaa ku baxaayo wixii xukunkiisu aan deliil sharciga ku imaaninoo baraa'a alasliya ku yimid albaraa'atu alasliya waxaa weeyaan waa wixii sharciga adigu uusan kaa reebin ee awalba mubaax kuu ahay laakiin nas uusan ku soo aroorin nas aanu ku soo aroorin maalan khamradoo kale khamrada markii hore waa bannaanayd waana la cabi jira soo maa deliil khamrada ha la cabo dhahaayo soo aroora maa jiro maya laakiin maxay ku bannaanaa jirteen albaraa'a alasliya waan la xarimin ma la xarimin saasay ku bannaanaa jirta markii dambeo la xarimayo yaa ayuha aladiina aamanuu inama alhamru walmaysir walansaab ay soo degtay ma waxaa la leeyahay aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru waxay nasakday xukunkii ibaaxada khamradu in la cabaa inay banaanayday nasakday miyaa la dhahayaan maya sababtoo ah khamro in la cabaa awalba deliil sharciga kuma soo aroorey naskigu wuxuu gaar u yahay wixii deliil ku soo arooray marka la bedelo amaa wixii aan deliil ku soo aroorin oo baraa al asliya iskaga taagnaa xukunka albara alasliya ku yimaado isaga lama nasakho oo sidiis unbaa xaaraan caadi unbay iska noqonaysaa khamrada cabkeeda waa la nasakha la dhihi maayo marka xukmu rafcu xukmi daliilin sharciyin yacni xukunku waa inuu daliil sharciya ou yeeshaawo ow lafdihi yacni daliilkii sharcigaa lafdigiisa in la kor yeelo xukunka maya waa naskhi iyada laftirkeeda maalan yacni waxaa jirta aayaddan lafdigeeda in la nasakhay laakiin xukunkeeda oo baaqi ah maxaa ka mid a maalan qowluhu tacaalaa yacni waagi hore waxaa soo degay washaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhum albatta nakaalan min allah ninka odayga iyo haweenta waayeelka hadday yacnii ay zinaystaan yacni rajmiya rajmiya farjumuuhum albatta rajmiya yani xukun go-an waaya kaas ayb odayga qofka yacnii nikaax soo maray iyo isla aawaanta saasoo kale hadday zinaysato hala rajmiya aayaddu saasay ahayd aayaddii lafdigeedii baa la nasakhay xukunkeedii laakiin ma la nasakhayn maya xukmiga rajmiga waa joogaa waa baaqi nebigaa wax rajmiyey abubakaraa rajmiyey cumaraa rajmiyey ilaa khulafaa raashidiin wamaa zaala almuslimuuna <clears throat> yanii inay sidaa rumaysan yihiin kamaanay suugin marka waxaa weyaan ow lafdihi weeyaan marka midkaan lafdigii baa la naskhay xukunkii lama nasakhin ayb hadhow anwaacdan waa ku arkayna bideliilin in lagu nasakho deliilkaasoo min alkitaabi wasunnati ah deliil kitaabka iyo sunnadana waa in lagu nasakho waxa wax nasakhaayo waa qaala allaahu qaala rasuuluhu ayb ijmaaca labada kale ee adiladu afar waaye sida culimmadu u badan yihiin kitaabka iyo sunnada ijmaaca iyo qiyaaska ijmaac asaga wax ma nasakho lamana nasakho laakiin wuxuu ku tusi karaa nask waa u tegeyna qiyaaska isaga waxaa weeyaan midda kale ijmaaca lama nasakho waxaan loo nasakhi isaga wax ma nasakho lamana nasakho sababtoo ah isagu bacda nebi unbuu dhacaa ijmaaca maogta ee bacda nebi kadib yaa lagu soo dejinaa naskhi marka naskh waa maya qiyaasku isaguna waxaa weeyaan inamaa yus'aru cinda daruurati asal ayaana wax lagu yani ayaa lagu fiiriyaa oo isaga waxaa weeye waa qadiyad xaadito dhacdoo farac iska ah oo gadaal marka ka timid oo xugun asal hore u jiri jira la siinayo xugunka hadduu awal mansuuq ahaa kitaab iyaa nasakhay iyo sunno hadduunan awal mansuuqayn hadda maba ahan marka waxa wax nasakhaya xaqiiqatan waxaa weye waa kitaabkii sunnadu falmuraadu biqowlina aan niri rafcu xukmin ay takyiiruhu doorintiisa min iijaabin laga dooriyo waajibnimo ilaa ibaaxatin loo dooriyo ow min ibaaxatin laga dooriyo ibaaxo ilaa taxriimin taxriim loo dooriyo maalan tusaale ahaan fakharaja bidaalika waxaa ku baxay kaas takhalufu lxukmi yacnii wuxuu ku leeyahay rafcu xukmin xugun in isaga dhanba la qaado waxaa laga wadaa in la bedelo waajibnimo laga bedelo ibaaxo loo bedelo ibaaxo laga bedelo taxriim loo bedelo fakharaja bidaalika waxaa ku baxay arrintaas takhalufu اlxukmi xukunka inuu dib maro oo la waayo lifawaati shardin shardi weytadiisa darteed oo wujuudi maanicin ama maanic baa la helay horaan usoo marnay axkaamtii wadciga ahayd shaygan xukunkaani waa la waayey sababta loo waayana shardigiisaa maqan ama waa la waayeyo maaniciisaa joogo naski miyaa lagu sheegaya marka kaas maya wixii shardi la waayey darteed xukunkii lagu waayey maahan isagoo naski baabkeed maaha waa kuu miaalada milu an yartafica inuu kor noqdo xukunkii milu an yartafica inuu kor noqdo wujuubu zakaati zakada waajibnimadeeda linaqsi nisaabi nisaabka oo naaqusay dartiis zakadii adiga waxaa lagu yidhi markay gaarto yacni dahabka maalan laba boqoloo yacni labaatan diinaar markay gaarto labaatan diinaar sideetan iyo shan garaam taqriiban markay gaartaa zaka la rabaayma maba haysatidba adiga afartan garaama iska haysataa zake maa kugu waajibaysa maya ma waxaa la dhahayaa marka xukunkii zakada wujuubkeedii waa la nasakhay ma la odhanayo sidaa sababtoo ah xukunkii zake waajibnimadeeda lama rafcinine shardigeeda ubaa la waayey markii la helo sidii joogeysa oo wujuubu salaati ama salaadda waajibnimadeeda wujuubu salaa inuu kor noqdo muxuu u kor noqonayaana liwujuudi lxaydi xayd jiritaankiisa xaydku waa maanic soomaa naagta u diiday inay tukato marka ma waxaa laleeyahay haweentaani salaadda waa laga nasakhay maan sidaa la dhihi maayo wujuubkii baa waxaa xukunkii yani salaadda inay markaas waajib ku tahay waa yacni waxaa weya waa kor noqday laakiin wuxuu u kor noqday waxaa weeyaan waa liwujuudi maanicin buu u kor noqdaye naski uma kor noqonin falaa yusamaa dalika naskan lama yidhaahdo wاlmuraadu biqowlina aw lafdihina lafdu daliili sharciyi daliilka sharcigaa lafdigiisa in la nasakho lianna naska maxaa yeele naskhigu imaa an yakuuna lilxukmi xukunka ayuu u sugnaadaa duuna lafdi lafdiga ka soke ow bilcagsi ama waa cagsiyo yacnii lafdigaa la nasakhaa xukunkii baa joogo ow amase lahumaa xukunkii iyo lafdigiiba waa isla wada maqnaadaan jamiican dhammaan misaalkeedu waxay tahay khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna aayad la akhriyay ahaa jirta manaa ujeeda cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo oo la yaqaano qofku hadduu nuugo haween waa ka xaaraam noqonaysaa maxramnimaa ku sugnaanayso aayaday ahayd la akhriya aayaddaas hadda qur-aankii kuma jirto waa la nasakhay xagga lafdiga xagga xukunkiina waa la nasakhayoo waxaa timid khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna lagu nasakhay shan nuugmo oo yacnii la yaqaano waxbay xarimayo souma garana hamsu rabacaat inta laftirkeeda aayad qur-aan ahaa jirtay iyadiina waa lasii naskhay lafdi ahaan xukunkeeda lak waa baaqi oo nebigu waxaa la yidhahdaa wuxuu dhintay iyadoo weli la akhrinaayo dadka qaar naskhigeeda ounan gaarinba oy qur-aan u haystaan ayaa nebigu la oofsaday sala allahu calayh ali wasalam sida muslim ku sugan kamaa sayatii sida imaan doonto wa kharaja biqowlina waxaa ku baxay bidaliilin min alkitaabi wasunnati maa cadaahumaa wixii ka soo haray min aladilati oo adilada kalijmaaci oo kale walqiyaas oo kale falaa yunsakhu bihima iyaga waxba laguma nasakho wanasku naskiguna jaa mid bannaan weeyaan caqlan caqli ahaan iyo wawaaqicun mid dhacay waa sharcan sharci ahaan naskigu yacni caqli ahaanna waa jaa-is maxaa yidhi ilaahay isagaaisaga yacnii isagaa addoommadana abuurtay sharcigana isagaa iska leh xalaale ilaahay subxaana watacaala maslaxadoodana isagaa yaqaano caqlan marka naskigu waa suurtagal wa waaqicun waana dhacayba sharcan sharci ahaan baabkan nasqiga culummada yacnii yahuudda iyagu waa diideen wax nasqi la yidhaha shareeco ilaahay lama nasakhay dheheen laakiin waxaa la yidhi towreed laftirkiisiibaa waxaa laga arkayba nasqi baa ku jiray ayb kullu طacaami kaana xillan libanii israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazala atawra nasqi baa ku dhacaysaga laftirkiisa waayahay marka caqlanna waa u dhacaya oo sharcanna waa u dhacay dhacayo sharcigana waaba lagu arkaa yahuuddu ayagu naskiga waa inkireen nasaaraduna cagsigooday tageenoo waxay yidhaahdeen naskiga waa jiraa laakiin cid kastaa wax nasakhi karta shuyuukhdooda iyo ruhbaantooda iyo baadariyaalkooda iyo sharaacida ku tasarufo siday doonaan ka yeelaan ayb ninkii la dhihi jiray qusqandiin oo boqorradooda ka mid ahaa soonkooda waagii hore wuxuu ahaa jira bilahan qamariga ah oo sida annaga keenna uu u yahay oo kale bishaan qamarigood bish inta la fiirsado labiiyo tobanka bilood bil bay soomi jireen markii dambe wuxuu ku soo aaday xilli yacnii kulayl badan oo saacaduhuna aad u dheer yihiin isaguna markaasi wuxuu yacnii shahawaadkiisii iyo waxaa isku hor yimid xukunkii sharciga ku ahaa markaasay waxay yidhaahdeen markaasuu wuxuu yidhi ha laga beddelo wakti mucayana oo aan isbedelin oo bilahan ayagu ay xisaabsadaanoo shamsiga ah ha laga dhigo febraayo iyo meelahaas oo kale lagu aadiyo afartan maalmoodna ha laga dhigo arbaciina yowman toban maalmood ha lagu daro calaa sabiili yacni inta asaga uu badbedelayo ilalaana marka nasaarada soonkooda saas waa februaayo meelahaasay bilaabaan taqriiban abriil bilowgeedana waa ka dhammaadaan waxay ka soomaanna waa xayawaan wixii ka soo baxay ama wax kale kama sooma waa iska marka sharci lagu ciyaaraan waayahay marka nasaaradii iyo yahuuddii marka laba meeloo kala duwan bay kala tageen si uma jeedid waa ifraad iyo tafriid muslimiintii marka waxay yihahdeen nasqigu wax jira waaye sharaacida ilaahay waa bedelmi kartaa laakiin yaa bedelayan allah iyo ciddii u soo dirsaday cid kale bedeli kartaa nasaaradiina dhankaasay ku khilaafeen yahuuddiina waxay yidhaahdeen nasqi waa jiraa saasay ku khilaafeen inuunan jirin bay qabeen marka iyo way khilaafeen amaa jawaasuhu caqlan nasqigu caqli ahaan inuu bannaan yahay falianna allaaha alla biyadihi اlamru amarkaa gacantiisu ku jiraa walahu اlxukmu xukunkiisa xukunkana isagaa iska leh liannahu maxaa yeele allah rabbi weeyaan waa rabbigii almaaliku maaliga ahaa falahu wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay an yusharica inuu u jideeyo licibaadihi addoommadiisa maa taqtadiihi waxay keenaysa xikmatuhu xikmadiisa iyo waraxmatuhu naxariistiisa wa hal yamnacu alcaqlu oo caqliga ma diidayaa an ya'mura almaaliku ninka wax iskale inuu faro mamluukahu cidda uu leeyahay bimaa araada wuxuu doono caqliga ma diidayaa qofka maaligaa ciddii uu iska lahaa waxuu raba inuu fari karo caqligu taa ma diidayo uma ina muqtadaa illaahi laakiin ilaahay xikmadiisa waxa ay keentay waraxmatihi naxariistiisa bicibaadihi oo u naxariistay an yusharica lahum inuu u jideeyo iyaga maa yaclamu tacaalaa wuxuu og yahay alle anna fiihi inay ku sugan tahay qiyaama masaalixi diinihim diinkooda masaalixdooda yacnii waxa ku toosan oo ku habboon wa dunyaahum iyo adduunyadooda wuxuu leeyahay ilaahay xikmadiisa waxaa ka mid ay ah naxariista addoommada oo u naxariisto an yusharica lahum inuu u jideeyey alle maa yaclamu tacaala wuxuu alle og yahay anna fiihi inay ugu sugan tahay qiyaama masaalixi diinihim wa dunyaahum masaalixdooda diiniga iyo masaalixdooda adduunyada wax ku toosan oo yacnii marka u qumaayo ayuu alla yaqaanaayo ogyahay nasqiguna marka masaalixdaasuu ku dhisan yahay cid ilaahay ka taqaan miyaa jirta masaalixda bani aadam waa maya waa cid uga naxariis badanna ma jirto walmasaalixu masaalixduna takhtalifu way iskhilaafaysaa bixasabi alaxwaali axwaasha hadba siday tahay walasmaani iyo asmaanta fiirsaday wuxuu leeyahay masaalixda hadba bani aadamka markaan wax u roon axwaasha iyo asmaantay ku kala xidhan tahay oo adiga sanad yacni zamankan maanta masaalixda waxaa dhici karta inay shay ku jirto zaman kaloo adiga aad kaga culays badan tahay wakhtigaanna masaalixdu meel kale ay inay ku jirayso laakiin ogow wuxuu ku dhihi doonaa sheekha masaalixda iyo mafaasiddaa laba u qaybsanta masaalix iyagu laa tatahayar masaalix aan isbedelin oo mar walba maslaxo ah min ladun waqtigii nebi aadam ilaa adduunyada ilaahay ka dhammaynaya wax maslaxad joogto un ah sida towxiidkaoo kale towxiidku waa maslaxad joogto ah mar oo maslaxad darro oo noqonayo ma jirto mafaasiddana waxaa ka mida joogtada ah oo marnaba aan yacnii la dhehaynin waramaa la qaataa mafsadadaani shirkigo shirkigu mar uu maslaxa mar uu yacnii mafsado ounan ahayn ma jirto daa'iman waa mafsado ee waxaa laga hadlayaa waxay tahay waa waxyaabaha badana u badan axkaamta oo ku xiranoo ama u noqdo dadka awoodahooda iyo quduraadkooda iyo waxa u laabanayo u laabto badanaa ee axwaal hadba iyo dadka yacni cajsigooda iyo yacnii istidaacadooda iyo waxa u noqonayo yaa hadba marka wax ku fiican walidaalika ilaahay ummaddan khanaa'imta waa u xalaaleeyey ummadihii ka horraysana wuu ka xarimay dabaa cuni jiray haniimada ummaddan ilaahay u xalaaleeyey ummadihii hore waxay salaadda uga ansixi jirtay meelaha macaabidda u ah kiniisadaha ama biyacda ummaddanna ilaahay waxaa uga dhigay meel allaale meeshay doonto inay markaa yacnii ay ku tukato oo jucilat liya alardu kulluhaa masjidan wa turbatuhaa lii tahuuraa waata nebigu uu yidhi sala allahu calayh waali wasalam marka masaalixda noocaas oo kale ah oo dadka awooddiisa iyo wakhtiyada u kala noqoto yaa nasqiguna ku xiran yahay waxaa dhici karta marka ilaahay inuu reer bani israa'iil wax u jideeyey oo ayaga munaasab u ah markaas annagana inuu alla wax noo jideeyo xukunkaas ka duwanoo cagsigiisa ah munaasabo annaga ay noo tahay darteed oo maslaxadii markaan xukunkan baa ku fiican markaasna kaasaa ku fiicnay marka taa weeyaan ee maahan marka in la leeyahay yacnii waxaani yacnii nasqigaa sidaan ku kala xihan ee ummaddu ayagu tashriic intay degsato waxay rabto maslaxa ha u aragto waxay doontana mafsada ha u aragta ma ah faqad yakuunu lxukmu waxaa la arkaa xukunku inuu ahaado fii waqtin waqti ow amase xaalin xaalad inuu ahaado ayaa la arkaa xukunka aslaxa mid ka yacnii ugu yacnii wanaag badan lilcibaadi addoommada u bannaan badan wayakuunu hayruhu hayrkiisna ou ahaanaya fii waqtin waqti kale ow amase xaalin xaalad ukhraa kale aslaxa inuu u habboon yahay kaa hayrkaas uu u habboon yahay wallaahu caliimun xakiim ilaahayna waa alla cilmi badan xikmad badan taanasqagu taas caqlan marka sheekhu saasuu kaaga soo dhaadhicin wamaa wuquucuhu maxaa yeele axkaamta takliifigaasaan hore u sheegnay cilmi iyo qudri u noqotaan ee sida guudna waxay tahay oo aan naskiba ahayn xugun takliifiyo adiga ilaahay awooddiisii oonan ku siinin lagu fulin lahaa maba kugu addoonsaninba ilaahay subxaana wa tacaala oo ilaahay wuxuu yidhi laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha nebiguna wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu mastadactum haddaan amar idin amro intaad awoodaan kala imaadan intaydnan awoodin isku kallifa lama dhihin qaacidada fiqigaana waxay ahayd man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ninkii shay yacnii degdegsado wakhtigiisii oon la gaarin ka hor oo isku shideeyo isku qibo shay wakhtigiis aan la gaarin ka hor degdegsado cuuqiba bixirmaanihi shaygaas uu rabo waa weynaya waa qaacido yacni waxaa weeyaan miaalna waxaa loo soo qaataa eh, eh, iriga iriga qofku markuu qofkau dhexli lahaa au yanii u dhinto ayuu dhexlaa haddaad marka adiga degdegsata ka warranoo ninkii dishaba maxaa kugu dhacayan xirmaan waad weynaysaan maxaa la adaa xukunkii waqtigiisa ka soo hormarsan lagama soo hormariyo waa qaacida fiqhiya wamaa wuquucuhu sharcan sharci ahaan dhicitaanka uu dhacana naskiga faliadillatin minhaa faliadilatin adilo ayaa usugnaatay minha waxaa ka mid a adilada qowluhu tacaala alla uu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsihaa naati bikhayrin minha aw milihaa maa wixii nansakh aan nasakhno oo min aayatin aayad ku bayaansan wixii aan nasakhno oo aayad ah ow amase nunsihaa aan ilowsiinno nunsikahaa adiga aan ku ilowsiinno ow nansahaana waa la aqriyo aan dib u dhigno na'ti la imaanee markaa bikhayrin tu ka khayr badan minhaa iyada ka khayr badan la imaanee ow amase milihaa iyadoo kale bimilihaa iyadoo kale la imaanee inuu marka naskhi jiro aayaddan waa tilmaantay qowluhu tacaala ee alla qowlkiisaa ka mida alaana hadda khafafa allaahu ilaahay waa fududeeye cankum idinka xaggiina awal waxay ahayd qofkii muslima inuu laba gaal inuu yacni waxay ahayd toban gaal uu ku aado yaa ayuha nebiy xasbuka allah man itabacaka min almu'miniin yaa ayuha nebiyu xarid almu'miniina cala alqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayn labaatan saabiriina laba boqolay ka adkaanayaan saasuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wain yakun minkum miatun yaglibuu haddaad hadday yacnii boqol ay yihiin yaglibuu alfa min aladiina kafaruu kunay ka adkaanayaan marka boqol iyo kun waa hal ilaa hal iyo tobanay iskugu soo aadayaan markii dambea ilaahay wuxuu yidhi alaana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfan waa la nasakha marka kaas markaasaa ilaahay yidhi fan yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu miatayni wain yakun minkum alfun yaglibuu alfayni biidn illaahi kun laba kun boqolna laba boqol marka halkii muslim laba gaal inuu u sugnaado uusan ka cararin ayb hadday ka bataan ruksa ruksa haystaa markaas marka xukunkii hore oo hal iyo toba hal ninoo muslim inuu toban ku aado waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay halkii ninoo muslima laba inuu ku aado aayaddu marka waxay tilmaamaysaa naskhiga inuu jiro oo diinta uu ku dhacay naskhi lagu arkay iyo qowluhu tacaala fal'aana hadda baashiruuhunna fa ina hada kani nasun nas weeyaan fii tagyiiri اlxukmi الsaabiqi xukunkii saabiqaa la bedelay uxila lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum waantum libaasun lahunna calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum wacafaa cankum fal'aana baashiruuhunna hadda hadda iskala mubaasharooda waagi hore marka waxay ahayd waa la diiday markii hore waxay ahayd ninku haddii uu ramadaan uu yahay uu soomo habeenkii ma u bannaanayn u galmoodo u tago markii dambena waa la nasaqo fal'aana baashiruuhunna ilaahi qowluhu sala allahu calayh ali wasalam sunnadiina waatana kuntu nahaytukum waxaan idinka reebay can siyaarati alqubuuri qubuurta booqashadeeda fazuuruuhaa hadda ziyaarta fazuuruuhaa waa naasikh marka waa naskhi xukunkii horey nasakhday markii hore siyaaratulqubuurka waa la xarimay sababta culimmadu ay ku sameeyaan waxay tahay dadka oo markaas yacnii quluubtooda si fiican towxiidku uusan u makansanin oo laga cabsaday marka inayba ku fidnoobaanba markii dambena masaalixda yacni fiiri markaas ibnu ibnu cabdilhaadi wuxuu leeyahay waxaa laysgarab dhigay maslaxada ka dhalanaysa in qubuur booqashadeed loo fasaxo iyo mafsadada ku jirto yacnii inay towxiidka uu ka kharibiyo maslaxadan yarta ah oo oo yacni siyaaratul ee aakhira in la xasuusto ah ha iska tagtaan intii towxiid baabici lahaa ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa saarimulmunkiga saasuu tilmaamaya markii dambe oo tawxiidku uu tamakunay qalbigoodana si fiican oo u tamakunayna ee dadkii yacnii in meelo fara badan ay tawxiidku kaah ay ka fahmeen yaa waxaa la yidhi maslaxadiina yaa laga dhuminin laakiin waa loo dadaalay qubuurihii ziyaarata waa la yidhi laakiin haddana waxbaa la raaciyey walaa taquuluu hujran hadal xun ha dhihinina yaan la dhisin qubuurihii Eh, yani yaan laga dhiganin eh, yaan iyaga qabuuraha agtooda yaan ilaahay lagu caabudin oo masaajidda iyo qubuurihii hala kala dheereeyaan intaas marka wixii mafaasidaa la guraa marka oo laga saaraa meeshan ayb saasaa marka uu leeyahy laakiin waxyaabahaas oo dhan dadka yacnii ama eh, qofka yacni masaalixdaas iyo mafaasida miisaankeeda qubuurigu waxaa dhici karta inuusan fahmin qofka iska khuraafiga qubuuriga inuunan garanin iyo midka isagana iska ordaayo taas marka iyadu waxaa fazuuruuhaa taasaa marka naskday fahadaa nasun weeyaan fii naski nahyi fahadaa kani nasun nas weeyaan fii naski nahyi yacnii nahyigii nasakhidiisa ku saabsan can ziyaarati alqubuuri la nahiyey maa yamtanicu nasquhu waxa aynan suurtoobaynin oo la manciyey in la nasakho shay kastaa lama nasakhi kara ogo waxyaaba naskiga loo diiday baa jira oon la nasakhi karinba kow al akhbaaru waa ka mid a akhbaarta lama nasakho kitaabka bilowgiisa waxaan ku soo marnay dalaalaadka markaan ka hadlaynay ama kalaamka khabar iyo inshaa inuu u wixii khabar ah lama nasakhi karo abaarta lama nasakho naski kuma dhaco maxaa yaele akhbaarta haddii la nasakho beenay noqonaysaa tii been noqonaysa jannadii waa jirtaa marka la yidhaha oo jannadii laga sheekeeyo cadaabulqabri baa jiro haddana ma jiro in la yidhaha la nasakha suurtagal ma ah sababtoo waxay noqonaysaa khabarkii hore inuu been noqdo taana ilaahay waa ka mustaxiil marka wixii akhbaara lama nasakhay axkaamta waa wax la nasakho axkaamtaa la nasakhaa ogow axkaamta marka maxay noqonaya waa waajib waa xaaraan yanii shaygii la waajib yeelay la xarimay laban ibaaxadii yanii wujuubkii nadbigii taxriimkii ibaaxadii karaahadii ruksadii casiimadii waxaas nasakh waa galaan laakiin hadal iyo sheeko alla uu sheegay oo uu ka sheekeeyey umamkii hore oo kale haddana waa la nasakhay ma dhacayso laakiin mararka qaar iska jir waxaa dhici karto jumlo oo sidii khabarka u qoran laakiin bimacna alamri ama bimacna nahyi wadato taas naska waa ku dhici karaa oo waxaa jirta qur-aanka waa ku badanta usluubkaas weliba oo la leeyahay axaadiidtana waa laga helaya khabarun bimacna alamri khabarun bimacna nahyi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi midkiin ma rumaynin waa khabar hadda laakiin marka waxay tahay eh, eh, miaalkan uma suubano amilo ah, keeni doonwaxaa ka mid a ah, wlmuallaqaatu yatarabasna bianfusihinna oo kale wlmuallaqaatu haweenka la furay yatarabasna way suganayaan khabar waay waa suganayaan waa khabar macnaha waxaa laga wadaa laakiin ha sugteen waa khabarun bimacna alamri yan khabarun bimacna alamri ayb alahbaaru ahbaarta iyagu naski kuma dhaco lianna nas taasoo kale marka middan dambe oo qabarka bimacna alamri ama bimacna nahyi waa ku dhici karaa naska ayb yamtanicu nasqu naskigii baa mancismaayo fii maa yatii waxa soo socda alahbaaru ahbaarta lianna naska maxaa yeele naskigu lianna naska maxaa yeele naskigu maxaluhu lxukmu maxalkiisu waa xukunka walianna naska axad alkhabarayni labada khabar midkood oo la nasakhayo istalzimu wuxuu laasimsanayaa an yakuuna axaduhumaa midkood inuu ahaado kadiban been wاlkadibu beentuna mustaxiilun fii akhbaar illahi warasuulihi ilaahay akhbaartiisa iyo rasuulkiisa akhbaartiisa waa ka mustaxiil allaahumma ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane alxukmu xukunka ataa mid yimid bisuurati اlkhabari suurat اlkhabar mid ku yimid inuu yahay maaha falaa yamtanicu naskuhu markaa naskhigiisu ma mancis maayo ka qowlihi tacaala in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu miatayni in yakun hadday ahaadeen minkum xaalay idinka idinka mid yihiin cishruuna labaatan saabiruuna in yakun haddii ay ahaadaan cishruuna saabiruuna labaatan sabrayso minkum idinka ay idinka mid ahaadaan yaqlibuu mi miatayni laba boqol bay ka adkaanayaan waa khabar hadda labaatan idinka idinku jirtaa laba boqol waa ka adkaanayaan waa khabar macnihiisu laakiin waxaa weeyaan waa amar oo labaatan idinka idinka mida laba boqol ha ka adkaadeen oo hahabaad ha u sameeyeen oo ha u sugnaadeen amar baa meeshaa ku jira soo maa nasi markaa ku suurtagalta alaaya faina hada khabaru weeyaanu macnaahu اlamru welidaa sidaa darteed jaaa nasquhu baa yimid fi اlaayati alatii bacdaha aayadda ka dambaysa dhexdeeda wahiya qowluhu tacaala weeyaan al'aana hadda khafafa allaahu ilaahay waa fududeeyey cankum xaggiinna waa ka fududeeyey wacalima ilaahay wuxuu ogaaday ana fiikum ogaana wacalima alla wuxuu ogaaday ana fiikum idinka dhexdiina dacfan inuu yahay dacfi taagdarra inay idinku sugan tahay fain yakun minkum miatun laba boqol hadday idinka mid yihiin saabiratun oo sabraysa yaqlibu miatayni dee boqol aan ujeedaa sabraysa hadday idinka mid tahay yaqlibu way ka qaalib noqonayaan miatayni laba boqol yacnii ha ka qaalib noqdeen ha ka adkaadeen ha isku dayeen laba waxaa kaloo uunan gelin al axkaamta allatii taas oo takuunu ahaanaysa hiya iyadu maslaxatan maslaxo ahaanaysa fii kulli zamaanin wa makaanin zaman kasta iyo wakhti kasta axkaamta ayagu zaman kastaa iyo waqti kastaa maslaxo ah ayagu naslama galo ka tawxiidi oo kale towxiidku <clears throat> waa laysfara wacbudullah ilaahay caabuda haddana ha caabudin in la yidhaha ma suurtoobayso oo la nasaxo sababta waxay tahay ucbudullaaha waa axkaamta mar walba maslaxadeedaada maslaxadeedaa qaa'ima mar kasta wa iliimaani iimaanka usuushiisa oo kale arkaanu liimaan wa usuuli lcibaadaati iyo cibaadaadka usuushooda salaadii xillimidka wamakaarimi alakhlaaqi marka sifadeeda inay gasho waa dhici kartaa laakiin wujuubu salaad wa wamakaarim alakhlaaqi akhlaaqda teeda wan wanaagsan min asidqi run waalcafaafi dhowrsanaan walkarami deeq washajaacati geesinimo geesinimadii iyo deeqdii iyo runtii iyo dhowrsanaantii in la nasakho oo dhici karta xayl cagsigeeda waa wax aad u liito waa sharciguna uusan la imaanaynin maslaxadeeda ayaa mar kasto xilli kasta iyo zaman kasta iyo xaalad kasta oo maslaxadeedaa taagan falaa yumkin iyo wanaxu daalika wixii la mida ah, falaa yumkinu ma suurtoobaysa naskhul amri bihaa amarka lays amray in la nasakho taas wa wakadaalika sidaadaas oo kale laa yumkinu ma suurtoobaya naskhu nahyi nahyiga in la nasakho camaa kii layska nahiyey huwa isaguba qabiixun foolxun fii kulli zamaanin wa makaanin wax zaman kasta iyo meel kasta ku foolxunna in nahyigii la reebay layska nasaqo hala sameeyo la yidhaahdo ma dhacayso ka shirki oo kale walkufri gaalnimada oo kale wamasaawi ilakhlaaqi oo kale yacnii akhlaaqda teeda xun min alkadibi beenta walfujuuri walbukli baqaltinimada waljubni fulaynimada wanaxu daalik beenta laakiin mar la rufseeyo waa jirtaa oo ay ka mid tahay yacnii qofka yacnii waxaa weeyaan xaalaad marka xaalaadkaas beenta marka la ruqsaynaayo maslaxa mafsadada beenta ku jirto iyo haddii iyada aan la sheegine laga leexday runta la sheego mafsadada ka imaanaysaa kala weyn oo mafsadadii beentaa yaraatay markaasaa la koraya ruux muslim oo aad og tahay in la dilaayo oo kale badbaadintiisoo kale islaax baynanaas oo kale dad muslimiina isku go-ayo oo isdhammaynayo isbaabi'inayo marka yaa daran maslaxada dad muslimiin oo fara badan inay dhintaan ay baaba'aan mafsadada yani mafsadadaas yaa weyn iyo mafsadadan kale ee in been la sheego hal mar been la sheego laa shaka in hal mar been la sheegaa yar walidaalika xadiidkii muslim saasuu ku yimid nebiga sala allahu calayh ali wasalam oo haweenta ay tidhi ma aanan maqlin nebiga oo been ruqsaynayo ilaa islaax baynanaaska iyo sheegtay ayb dadka in laysku diraan iyadoo run la sheegaayo xataa ma bannaano oo nebiga sal l l slam laa yadkhulu ljannata qataatun camal iyo shaqo in laga dhigtaana ma fiicno waana cadaabuqabri wax leh kuwayaalkaasoo kale marka waxyaabahaas eh, in la nasakho naskhigaada marka waxay tahay taasi waa rukso laakiin in been sideedaba la banneeyo oo la yidhaha beenta waa bannaantahay sheega xusuugtooda maxaa yeele waa mafsada mar walbaa mafsaday leedahay fii kulli makaanin wa zamaan ayb ayb idi sharaa'icu maxaa yeele sharaa'icda kulluhaa dhammaanteed limasaalixi ilcibaadi bayay u ahaatay addoommada yacnii masaalixdooda ayb wa dafci lmafaasidi iyo mafaasidoo la riixo canhum iyaga xaggooda laga riixo shuruudu naskhi naskhiga shuruud buu leeyahay yushtaradu linaskhi naskhiga waxaa loo shardiyaa fii maa yumkinu naskhuhu wixii nasakhiisu uu suurtoobayo shuruudun baa loo shardiyaa shuruud minhaa waxaa ka mida shuruudaas tacaduru ljamci in la jamciyo jamac inuu suurtoobi waayo bayna daliilayni labada daliilood la jamciyo labada daliil in la jamciyaa inay suurtoobi weyso waa kow yacnii aayaddan iyo aayaddan daahirka waa iska hor imaanayaan lama waa la jamcin karaa haddii la jamcin karo aayaddanna macno lagu xambaari karo aayaddan kalena macno lagu xambaari karo waa jamac tacasuf uusan ku jirin iyo yacnii fogaan iyo yacni aynan ku jirine iyo culays uunan ku jirin haddii marka qawaacidda ahlucilmiga lagu jamciyo labada nas lagu jamcin karo naski in la sheegtaa ma bannaano ayb oo meesha naski ma imaanayo maxaa yeelay qaacido waxay tahay icmaalu daliilayni owlaa min ilqaa'i axadihimaa labada deliil oo lagu camal falo ayaa waxay ka owlaysan yihiin ama ay ka horeeyaan labada deliil mid in la ilqeeyo maraatibta marka nusuusta marka la ay iska hor yimaadaan sida daahirka ah maraatibta la marayaa waxay tahay kow jamci haddii la jamcin waayo taariikhdoodaa la fiirinaya midka dambeeya wuxuu noqonayaa naasikh kii horreeyana mansuukh oo dalaalada mansuukhana laguma camal falo waa laga tagaa ayb haddii taariikhdooda la garan waayo oo naski baabkiisi lagu fiiri waayana martabada saddexaad maxay noqonaysaa tarjiix in la kala rajaxo in la kala rajaxo oo awjuhu tarjiix lagu kala rajaxo awjuhda marka wax lagu kala rajaxaana ilaa boqol wej bay gaaraan oo ninka caalimka kama waa un helayaa sida haalibka awjuhu ljamci marka alxaafid alciraaqi kitaabka la yidhaha almuqni can xamli alasfaar oo ixyaa culuumudiinka uu ku takhriijiyo waa ku sheegay awjuhdaas abu bakr alxaazimina kitaabka la yidhaha alictibaar fi alnaasikhi waalmansuukh wou uga hadlay muqadamadiisa waxyaabaha marka yacnii adilada lagu kala rajaxo oo lagu kala hormariyo adilada marka lakala rajaxo marka midda la rajaxay waxaa la yidhaha waa nasun raajix kan kalena wuxuu noqonayaa marjuux dalaalada raajixa la qabsanaya midka marjuuxa waa laga tagaa haddii la kala rajixi waayo oo ninka caalimka uu ka caajiso muxuu samaynayaa tawaquf labada deli labada nasba waa ka istaagaya tawaqufku saas waa macadiisa labada nasba waa laga istaagaya ilaa cilmi looga helo dalaaladeeda marka waa la tuurayaa waxaa ka fiican waa laga istaagaya maxaa yeele waa la tuuraya nusuusta kuma fiican ayb weligaa marka markay ahlucilmiga mas'ale isku qabtaan marka haddaad qaadato yacni qaacidadan culummadu ay rasmiyeen oy dhigeen wax badan baad kala ogaanaysaa masalan laba nin oo aimada ka mida yaa mid uu dariiqul jamci buu isticmaalaya laba nas baa soo kala horjeedo dariiquljamci buu isticmaalaya waa jamcinaya kanna tan baa lagu xambaaraya kanna macnahan waana wax yacnii aynan ku jirin qawaacidu sharci aan ka hor imaanayno midka kalena tarjiixuu isticmaalaya maalan oo waxyaabaha aan ku arki doonno baabu tacaarudi yani tacaarudka waxaan ku arki doonno fasalkaas iyou isticmaalayaa midka kale labadooda marka yaa yaa yaa yacnii qawaacida ahlucilm lagu dejiyey kee dhow labadooda marka kee la rajaxaya marka iyaga masaaligta ay kala qaadeen midka wax jamcinaya maxaa yeelay marka wax la jamciyo icmaalu daliileyn baa ku sugan laakiin marka wax la kala rajaxa waxaa ku sugan iyada daliil in laga taga midna yacni markaa lagu camal falo fiqiga marka waxaa jiro yani marar badan dadku inay inaynan in badanoo ka mid aysan iska fahmin ayagoo marka indhaha haysto indhaha iyagoo isku hayay dadka wax u sheegaya markaasay waxay leeyihiin marka bimujarad keliya shiikh baa saas yidhi iyo yacnii ay yay wax ugu sheegayen waxaa dhici karta marka haddii la yidhaha war nusuustan a'immada jamcinaysaa ku leh wejka raajixa halkan buu yaallaa labadan maslago ee labadan imaam ay mareen waxaa dhici karta qofka muqalidka inuu hadhuu yidhaahdo adigu shiikaasaa ka cilmi badan tahay shiikaasaa diidan tahay iyo waad caynaysaa iyo waad nuqsaaminaysaa iyo nacam taas marka waa bidaaco qofaan waxba haynin waa oon cilmiga waxba ka ogeyn ayi muqalid u tag soo qaban daa tiraahda war masaladan saan waa shaafici ma adaaka cilmi badan buu ku leeyahay khalaas isagu marka wuxuu joogaa meeshaas keliyu iska taaganya shaafici marka isagu waa bani aadam nusuustan waxaa dhici karta in nas labada nas mid ka midaba inuusa arkin waa iska suurtooda culamada haddii shaafici marka sidaa uu yahay kuwa mucaasiriintana kaba daran oo waa ka cilmiyeeyihiin imaamu shaafici bimujarad marka sheekh ilalbani ama sheekh bin baas ama sheekh ibn cuthaymiin masaa'il ay isku khilaafeen haddii mid la rajaxo qowlkiisa oo midka kalena laga tago maaha in laaf aflagaadeeye ama la necab yahay ma ahanwaa wixii marka nimankaan muqalidiinta say kuwanna waa muqalidiin oo mucaasiriina kuwaasna muqalidiin oo rag hore taqliidsanayo marka wax weyn isma dheera bal waxaad dhici karta inay kuwaas roon yihiin bal cilmiguna wuxuu ku fiican yahay baxigu inuu muxaqaq yahay ee baxi iska taqliid ku dhisan keliya adiga keliya unbay ku anfaca kaas laakiin dad wax loo sheega ma aha yushtaradu linasqi fiima yumkinu nasquhu shuruudun marka tacaduru ljamci kow horta in la jamcin waayo labada bayna daliileyn labada daliil jamcintooda inay suuragal noqon weyso fain amkana aljamcu jamcin hadday suurtoobayso falaa naska naski ma jiro liimkaani alcamali maxaa yeele suurtagalnimada camalfal bikullin minhumaa lagu camal falo taasaa suurtagal ah marka naski lama sheegana labo alcilmu ogaal bita'ahuri naasiki naasiqa dambeyntiisa inuu naska wax nasakhay dambeeyo waa in la ogaado wayuclamu daalika waxaa lagu ogaadaa taasna imaa binasi nas ow bikhabari saxaabiyi ama saxaabi inuu sheego ow bitaariikhi shardiga labaad waxay tahay oo nasqiga loo shardiyo waa in la ogaada labadan nas midka aada leedahay waxbau nasakhay waa inuu dambeeyaa waa inay kala dambeeyaan midka dambeeyana marka uu naasikh noqdo kala dambeyntooda in la ogaado waa laba xadiid oon la ogeyn mar uu nebigu kala sheegay naska laguma sheegay miaal marka see lagu ogaadaa in wixii labada nas kii dambeeyey see lagu garanaya waxaa lagu garanaa buu ku yidhi amaa ima ima binasi ima binasi aw bikhabari saxaabiyi ow bitaariikhi mihaalu maa culima taakhuduhu binnasi tusaalaha wax la ogaaday dambayntiisa nas lagu ogaaday qowluhu sala allahu calayh waali wasalam weeyaan kuntu adintu lakum waxaan idiin idmay fil istimtaaci mutcadii min annisaa'i haweenka xaggooda la mutcaysto <coughs> wa ina allaha allana qad xarama dalika waa xarimay arrinkaa ilaa yowmi alqiyaamati istimtaaca marka halkan waxaa loo jeeda almucatu mucaduna waxay tahay yacnii nikaax caqdiga lagu dhex sheego ilaa ajal inuu haweenta qabaayo annikaaxu ilaa ajal annikaaxu ilaa ajalin ninkan wuxuu le haweentaana waa lagu nikaaxaya markaas waxaa lagula nikaaxayaa inuu haweentaas qabaayo bil sanad ilaahu hadduu doono ha dhaho konton sana hadduu yidhaha xataa waa boqol hadduu dhaho xataa iska mutco marba haddii ajal iyo waqti uu sheegayo marka taas waa jiri jirta qofku inuu usbuuc caqdigiisa usbuuc ku go-o usbuuca uu ugu sibo bil noocaas taasi marka way bannaanaan jirtay waina allaha allana qad xarama daalika waa xarimay kaas ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha nasku wuxuu noo sheegay marka midka dambeeya labada taxriimka iyo ibaaxada yaa dambeeya taxriimkaa dambeeya naskaa laga fahmay wamihaalu maa culima wixii lagu ogaaday bikhabari saxaabiyina qowlu caaishata weeyaan radi allahu canha kaana fii ma unzila min alqur'aani wixii qur-aanka ku soo degay waxaa ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo oo la yaqaano ninkii haween hadduu nuugo yuxarimna waxbay xarimayaan taxriim ayaa ka dhalanaya ninkaa haweentaas inay hooyo oo kale u tahay uma markaa dabadeed nusikhna waa la nasakhay bay tihi bihamsin macluumaatin shan la yaqaanaa lagu nasakhay tanna marka saxaabigaa noo sheegay cashara cashru radacaatin iyo hamsu radacaatin hamsu radacaatina dambaysay saxaabigaana noo sheego waa binasi saxaabiyi wa mihaalu maa culima bitaariikhi wax taariikh lagu ogaaday qowluhu tacaala weyn alaana khafafa allaahu cankum alaaya fa qowluhu alaana hadda yadullu wuxuu tusayaa calaa ta'ahuri hada alxukm xukunkan inuu dembeeye ila alaana waa hadda maogtahay inuu dembeeyo tusaa buu leehay axaadiidta marka la fiiriyo waxaa tusaale loo soo qaataa xadiidkii afdara alxaajimu waalmaxjuum xadiid saasaa soo aroora afdara alxadiid shadaad bni aws ninka wax toobay iyo midka la toobay way afureen labadoodaba xadiidkaas maxaa laga qaadanaya marka toobintu inay wax afurinayso soonka jebinayso xadiid kalea soo arooro afdara yacni ixtajama الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam wahuwa saa'im nebigu asagoo soomanoo istoobay ibnu cabaas awan labadan xadiid marka imaamu shaafici taariikhda ayuu maray wuxuu yidhi xadiidka afdar alxaajim waa la nasakho kan dambaa nasakhay taariikhdoona isticmaalo wuxuu yidhi xadiidkaas qisadiisu waxay ku timid jacfar ibn abi aalib jacfarna wuxuu ku dhintay ghaswatu mu'ta fatxumaka ka hor waayo ayuu dhintay midkan dambena ibnu cabaasaa werinayo nebiga ka sheegaayo oo wuxuu ibnu cabaasna nebigu wuxuu la saaxiibay bacda fatxi maka idan marka waktiga marka la fiiriyo wuxuu leeyahay afdar alxaajim waa mansuuq miaalkaasa aada loogu miaaliya sheekhu laakiin isaga ma qaba sidaasoo xijaam inaan la nasakhin buu qabaa xijaamaduna inay wax afuriso wa calaa haada madhab lxanaabilana saas ayb laakiin sida culummadu u badan tahay xijaamadu inaysan waba nasakaynin ijaamadu inays waba soonka ayna furinayn aayaddan buu asaga usoo qaatay marka wuxuu aayadda marka faham bay u baahantao alaana khafafa allaahu cankum aayadda dambaasaa dhahayso alaana marka waxay tusaysaa hadda waa la fududeeyey halkii boqolkii muslimiina laba boqol oo gaalaa waa ka adkaanayaan hadda xukunkii horena muxuu ahay waa xukun ka horeeya alaana iyo wixii ka horreeyey waa kala waa kala dambayn kala dambeyn baa laga garanaya wakadaa low dukira haddii la sheego ana nebiya sal l slam nebiga xakama bishayin inuu xukumay shay qabla alhijrati hijrada ka hor uma xakama bacdaha uu xukumay bimaa yukhaalifuhu wax khilaafsan faaanii midka labaad naasikhun weeyaan hubuutu naasikhi kan saddexaad waxay tahay hubuutun shardiga saddexaad hubuutu naasikhi naska wax nasakhaya horta waa inuu sugnaado kan wax nasakha inuu sugan yahay haddaan naska wax nasakhaayaba hadduuna sugnayn ka warran oo daciif uu yahay midkan dambo waxbau nasakaya aada leedahay wax nasliya meeshaas kama jiraan washtarada aljumhuuru jumhuur waxay shardiyeen an yakuuna inuu ahaado aqwaa mid ka xoog badan min almansuuqi kan la nasakaayo ow amase mumaahilan lahu mid u dhigmo halkan wuxuu ku leeyahay eh, naskiga waxaa loo shardiyaa horta inuu sugan yahay midka wax nasakaayo nas daciifa waxba laguma nasakay haddana culummada jumhuurta waxay shardiyeen buu leeyahay naasiqu waa inuu ka xoog badan yahay ama la eg yahay mansuuqa in la nasakho wuxuu rabaa inuu yidhaahdo aayad aayad waa lagu nasakhi karaa waa isku mid waa mumaahil xadiid waa lagu nasakhi karaa qur-aan maxaa yale qur-aanka aqwa ah xoog badan sooma fahmi xadiid aaxaada waa la nasakhi karaa mid mutawaatira waa lagu nasakhi karaa mutawaatirka xoog badan aaxaad iyo aaxaad waa laysku nasakhi karaa waa mumaahil muxuu diidayaa marka laakiin kale xoog badan in la isku wuxuu leeyahay aayad qur-aan oo kale xadiid laguma nasakhi karo jumhuur saasay leeyihin waxay deliishanayaan maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha khayryada laakiin maxay tahay aw milihaase ilaahay xaggiisay kulli ka wada imaadeen dhinacaas marka laga fiiriy waa isku mid calaa kulli xaal mas'ale imaamu shaafici iyo imaam axmed waxay ku tageen sida mashhuurka ka ah agtooda aayad inaan xadiid lagu nasakhi karin daahiriyaduna waa lagu nasakhi karaa bay leeyihin sababtoo ah aayad caama ah. sunno way khasisi kartaa soo maha cumuumka laftirkiisa nooc naskhi ah baa ku jira maxaa yeele dalaaladii aayaddaa la dhimaya qayb baa laga tegaya qaybaa lagu soo xasirinaya lagu soo koobaya hadday taas bannaan tan inay bannaanaato maxaa diidaya midda kale naskigu waa bayaanay leeyihiin bayaankana sunnada waa leedahay waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim alimaam maxamed bnu nasr almarwasi kitaabka la yidhaha kitaabu sunna uu leeyahay wuxuu sheegay laakiin imaamu shaafici aayad inuu yacnii sida qowlkiisa ee laga fahmaya inuu aayad sunno ku nasakhay calaa daalika marka mas'alada uu taqriiriyey iyo saniiciisaas waa kala duwanaanaya kitaabu sunna laga fiirinaya kitaabu sunnu ku sheegaya sidaas calaa kullin imaamu shaafici imaam axmed aayad sunno laguma nasakhi karo saasay leeyihi falaa yunsaku lmutawaatiru mutawaatir la nasakhi maayo cindahum agtooda bilaxaadi lagu nasakhi maayo wain kaana thaabitan haba sugnaado walarjaxu sida raajixaas annahu laa yushtaradu lama shardiyo an yakuuna naasikhu naasikhu inuu yahay aqwaa mid ka xoog badan ow mumaailan mid u dhigma shardigaa lama shardinayo lianna maxalla naskhi maxaa yeele naskigu maxalka uu ku dhacaya alxukmu weeyaan walaa yushtaradu xukunkana looma shardiyo fii hubuutihi sugnaanshadiisa altawaaturu waxa naskiga uu ku dhacayo waa xukunka xukunkana inuu sugnaado tawaatur looma shardiyo ayb aqsaamu naski kadib wuxuu gelayaa marka naskiga qaybihiisa iyo ayuu gelayaa ynqasimu nasku naskiga wuxuu u qaybsamayaa biictibaari nasi naska fiirintiisa almansuuq la nasakhay ilaa alaaati aqsaam naska la nasakhayo marka la fiiriyo saddex qaybood buu u qaybsamaa alawalu maa nusikha xukmuhu wax xukunkiisa la nasakhay oo baqiya lafduhu lafdigiisa oo baaqi noqday wahaadaakanina huwa alkaiiru waa midka badan fi filqur'aani ku badan xukunkii baa la nasakhay lafdigii waa baaqiyo waa jooga mihaaluhu aayataa almusaabarati weeyaan aayataa almusaabara wahumaa qowluhu tacaala in yakun minkum cishruuna saabiruuna nusikha xukmuhaa waa la nasakhay biqowlihi al'aana khafafa allaahu baa lagu nasakhay ilaa aakhir aaya wa xikmatu naskhi lxukmi xukunka in la nasakho duuna lafdi lafdiga aayadda aan la nasakhinna waxaa ku jira xikmada ka dambaysaa waxay tahay baqaa'u hawaabi tilaawati aayaddaas la nasakhay akrinteeda hawaabkii laga heli lahaa oo baaqi ah weli aayad la nasakhay adcuunkeeda la nasakhay waa lagu tuka karaa haddaad akhrisa marka waxaa weyn ajar baad ka helaysaa xikmadaasaa ku jirta xukunkii waa la nasakhay laakiin aayaddii waa joogta wa tadkiiru lummati iyo ummadda oo loo sheego la xusuusiyo bixikmati naskhi naskhiga xikmadiisa in la garansiiyo ahaanii kan labaad nooca labaad maa nusikha lafduhu wax lafdigiisa la naskhay o baqiya xukmuhu cownkiisa oo baaqi yahay ka aayati rajmi oo kale faqad habata waxaa sugnaaday fi saxiixayni min xadiidi ibni cabaasin radi allahu canhuma ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu qaal kaana fii ma anzala allahu wuxuu alla soo dejiyey waxaa ka mid ahaa aayat arajmi aayat rajmi kaana fii ma anzala allahu aayat rajmi aayaturajmi baa ayaa ka mid ahayd waa la soo dejiyey faqara'naahaa waanu akrinay wacaqalnaahaa waa garannay wawacaynaahaa waanu xifdinay warajama rasuululahi waa rajmiyey sal l slam warajamnaa bacdahu gadaashiisna waa rajminay faakhshaa waxaan ka baqayaa in daala binnaasi dadka hadduu la dheeraado zamaanun waqti an yaquula qaa'ilun qof inuu yidhaahdo wallaahi maa najidu rajma rajmiga heli mayna fii kitaabillahi ilahi kitaabkiisa kitaabka alla rajmi kuma jiro ma samaynayna inay dhahaan marka inkiraan fayadilu markaa ay dhumaan bitarki maxay ku dhumaayaanna bitarki fariidatin ka tegid ay ka tageen hal fariido oo anzalaha allahu ilaahay soo dejiyey wa ina rajma rajmiguna fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa xaqun weeyaan xaqun waa mid waajiba calaa man zanaaku waajiba qofkii sinaysta korkiisa ahaada idaa axsana haddii uu marka uu ama idaa eh, nacam idaa hadduu idaa axsana hadduu muxsan ahaado ama idaa uxsina haddii uu yani marka uu muxsan uu ahaado min alrijaali wاnnisaai rag iyo dumarba wa qaamat ilbayinatuna ay caddaato oo amase kaana alxabalu uur ou jiro aw اlictiraafu ama ictiraaf iyo iqraar wa xikmatu naski lafdi lafdiga nasakhitaankiisa xikmada ka dambaysaa duuna alxukmi xukunka ka soke aayaddan lafdigeeda maxaa loo nasakayna xukunkeedana waa jooga rejmi hadda qur-aankii kuma jiro aayad ahaan haddana hallays rejmiyaa laleeyahay xukunkii waa baaqi lafdigii maya xikmada ka dambaysa ikhtibaaruulummati ummaddan in lagu imtixaano filcamali ku camalfal ay ku camalfalaan bimaa laa yajiduuna waxaysan helaynin aysan arkaynin lafdahu lafdigiisa filqur'aani ayna uga jeedin ummaddaa la imtixaana bal ummaddaani qur-aankan lafdi aynan uga jeedin bal inay ku camal falaan in kale oo laakiin lagu farad yeelay wa taxqiiqu iimaanihim iyo iimaankooda oo la taxqiijiyo bimaa anzala allahu ay rumeeyaan tacaala alla waxu soo dejiye bal dadkan inay rumaynayaan wux alla soo dejiyey inla inay yacni taa ay taxqiijiyaan cagsa xaalin yahuudi xaal ay tahay yahuudda xaaladooda cagsigeeda alladiina kuwaas oo xaawaluu isku dayay katma nasi rajmi fi towraati yahuud iyadoo rajmiga aayaddiisa towreed ay ugu taallo ayay iyagu inkireen oo ay qariyeen nebiga gacanta ka saareen ummaddan marka waa la fiirinaa iyadoon ugu qornayn kitaabkooda laakiin xugun ahaan loogu farad yeelay bal inay nabadgelinayaan xukunkaas in kale ahaaliu maa nusika xukmuhu wa lafduhu waa xukunkay lafdigu isla maqan yihiin ka naski cashri radacaati asaabiqi oo kale cashru radacaati lafdigeedana waa la nasakhay xukunkeedana waa la nasakhay fii xadiidi caaishata radi allahu canha wayanqasimu nasku wuxuu u qaybsamaa nasqigu biictibaari naasikhi marka la fiiriya naska wax nasakhayo ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood alawalu nasqu lqur'aani bilqur'aan qur-aan lagu nasakhay wa mihaaluhu aayata almusaabarati weeye aayaddii anfaal ahaani nasqu lqur'aani bisunna qur-aan lagu nasakho qur-aankii in lagu nasakho walam ajid lahu mihaalan saliiman anuu mihaal waa u waayey buu yidhi waa midday shaafici axmedna diideen wey sheekhu marka miaal waa u waayoyey qaara waxay yidhaahdaan miaalkeeda waxaa weeyaan yuusiikum ullahu fii awlaadikum lidakari mil xadi lunhayayn alaa laa wasiyata liwaariin ah, marka waxay leeyihiin marka xadiidkaasaa lagu naskay laakiin sidaas ma ah, kutiba calaykum idaa xadara axadakum almowtu in taraka khayran alwasiyatu lilwaalidayni waalidka in loo dardaarmaa qasab ahaa jirta waxaa nasakday bay leeyihiin alaa laa wasiyata liwaariin xadiidkaasaa nasay laakiin shaafici imaam axmed waxay leeyihiin xadiidka ma nasakhina yuusiikum ullahu aayaddaa nasay fii awlaadi mar haddii dhaxal la siiyey ee male marka wasiye ma lahaanaysa awalba waxaa loo siiye dhaal dhaxalaysa lahayn dhaxal baan markii hore la sii jirinoo dardaaran ha la siiyaa layidhi mar haddii dhaxal loo yeelay ma laha markaasay leeyihin ahaamana marka walam ajid lahu miaalan saliiman marka u leey miaal waa jiraa laakiin xagagasho kama nabadgelayo saas uga wada ahaaliu midka saddexaad nasku sunnati bilqur'aan sunno qur lagu nasakhay sunnadii baa la nasakha marka qur baa nasakhay wamihaalu nasku istiqbaalu beyt lmaqdis beytalmaqdis nasakhitaankiisa in loo jeesto athaabiti sugnaaday bisunnati ku sugnaaday awal beytalmaqdis in loo jeestaa salaada loogu jeesa jiray aayad maa ka soo degta waa maya xadiidaa ka soo degta maxaa lagu nasakhay biistiqbaali ilkacbati ahaabiti biqowlihi tacaala kacbada in loo jeestaa lagu nasakhay maxay ku sugnaatayna fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraam waakaa sunno ahayd lagu naskhay alraabicu nasku sunnati bisunnati sunno sunna lagu naskhay wamihaaluhu qowluhu sal l salam kuntu nahaytukum can ziyaara kuntu nahaytukum waxaan idinka reebay can ilnabiidi nabiidka fi awciyati weelasha in wax lagu qamiirsado oo markaa sharaab dadka sakhraamiya laga dhaliyo fashrabuu caba fii maa shi'tum waxaad doontaan walaa tashrabuu muskiran weelkaad doontaan wax ku qamiirsadeen laakiinse shay muskira uun iska ilaaliya qaybta dambe marka waa sunno waa wixii wax nasakhay qaybtii horena waa mansuuqii la nasakhay iyadana waa sunno xikmatu naskhi naskhiga xikmadiisa linasqi xikamun buu leeyahay mutacadidatun kala duwan minha waxaa ka mida muraacaatu masaalix alcibaad addoommada masaalixdooda oo la eego maxaa lagu eegayaana bitashriici maa huwa anfacu lahu bitashriici maa shay ujidayntiisa huwa isaguo anfacu lahum iyaga u nafci badan fii diinihim wa dunyaahum ugu nafci badan laba xigmada waxay tahay atadawuru yacni tadawur fi tashriici yacnii atadawuru yacni tartiib fi tashriici agga yacni atadawuru dowr marid fi tashriici tashriica dhexdiisa xataa yabluqa ilaa u gaaro tadawurka waxay tahay shaygu yacni inuu adwaar soo maro tartiib tartiib taasna marka waa xikmad kale ikhtibaaru lmukalafiina mukalafiinta in lagu imtixaano biisticdaadihim u diyaargarowgooda ay u diyaargaroobaan liqabuuli taxawuli inay diyaar u yihiin aqbalitaan liqabuuli taxawuli wareegsi laga wareegsado aqbalitaankeeda min xukmin laga wareegsado ilaa aakhara loo wareegsado wa ridaahum iyo ka raalli noqoshadooda bidaalika ay ku raalli noqdaan afar ikhtibaaru lmukalafiina in la ikhtibaaro la imtixaano dadka mukalafiinta biqiyaamihim u istaagidooda oo biwadiifati shukri ay u istaagaan ka shukrin maxaa yeeley goorma idaa kaana nasku nasigu haddii uu yahay ilaa akhafa shay adag baa ayaa la nasakhay markaas waxaa lagu nasakhay wax fudud shukri baa lagaa rabaa xigmada inaad shukriso wa wadiifati sabri iyo sabar inay yacni ay la yimaadaan u istaagaan sabarkii idaa kaana nasqu nasqigu haddii uu yahay ilaa afqala mid culus nasqigii baa marka wuxuu u qaybsamaa midna mararka qaar shay fudud baa inta laga soo guuraa mid adag la imaanaya marna mid yacnii adag baa laga soo guuraya mid fududaa la imaanaya waxaa ka mida maalan wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin waagii hore dadka markay saa'imiinta ay yacnii iyagoo awoodla ikhtiyaaray lahaa jireen hadday doonaan waa soomi jireen hadday doonaan intay soonka iska daayaan ayay fidye bixi jireen xukun fududuu ahaa ikhtiyaar baaduu meesha yaala waa la nasaqo waxaa lagu nasaqay faman shahida minkum shahra falyasumhu kii bisha soo gaaro ee aan musaafir ahayn jiranayn ha soomo yaa marka annasku min alakhafi ila alaqal sida ilaahay muxuu u yeelay saasan ajarka in loo badayaa marna naski yani takfiif alaqal ila alakaf aayata almusaabara weyaan marna laba isku mid baa lagu kala nasaqa baytulmaqdis in loo jeesto iyo kacbada in loo jeesto xagga dhibaatada yacnii wax takliifu dheeri a ah ma laha meelunbaad u jeesa lahayd adeena ayb wabilahi towfiiq sal